بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين وبعد تأكيد المدح بما يشبه ذم وعكسه عشان aynu qaadanaynaa wuxuu noqonayaa marka la doonayo shay in la ammaano ammaanta waxaa lagu kabaa wax cayda u eg oo laakiin ammaan kale ah marka la doonayo in shay la caayo cayda waxaa lagu adkeeyaa wax ammaanta u eg oo hadana cay ah ayaa lagu adkeeyaa labadaas ayuu kolkaa cashirkeennu ka hadlaya kolkaa waa ammaantii oo lagu sii xeel dheeraanayo iyo caydii oo lagu sii xeel dheeraanayo waa ninka aad doonayso inaad ammaanto ood wiiisaba caydiisaba aad mustaiil ka dhigayso mustaiiloo kale aad ka dhigayso qaala bnu rumi ina rumi wuxuu yihi laysa bihi caybun siwa laa taqacu alcaynu calaa shibhihi laysa bihi ninkan kuma sugna caybun wax ceebihi ninkani ceebba male buu yidhi laysa bihi caybun ninkani ceeb male siwaa anahu ilaa anahu laakiin isagu laa taqacu alcaynu ishuba kuma dhacdo calaa shibhihi wax u eg wax shabbahayba ishu qaban mayso buu yidhi xagga wanaagga iyo qiimaha wax isaga u eg ishaadu ma arki karto haddaba marka la yidhaha laysa bihi caybun marka la yidha ninkani ceeb ma leh waa eeg laysa bihi caybun kelmadda caybihi waa nakira fii siyaaqi nafyi maxaa la odhan jiray nakira fii siyaaqi nafyi markaa nakira fii siyaaqi nafyi tufiidu lcumuum nakiradu haddii ay dhacdo meel nafyi cumuum bay faa'iidaysaa kolkaa laysa bihi caybun wax ceeb ah ha yaraato ha weynaato wuxuu ninkaasi leeyahay ma jirto wey oo ceeb uun la odhan karo siwa anahu marka la yidhaha siwa waa ilaa ilaa anahu marka la yidhaha ha ahaatee isaga waxaa la moodayaa ceebin la sheegi doono waxaa laga dambaysiiyuun laa taqacu lcaynu calaa shibhi wax isaga xagga fadliga iyo qiimaha in uun ka shabahaa ishaadu qaban mayso kolkaa muxuu noqday waxa weeye taakiidu lmadxi ammaantii oo la adkaynayo bimaa yushbihu dama xagga istinaha ayay ceeb uga eg waxay ka dhigan ninkani ceeb wuxuu leeyahay waxa ugu liita waxa ugu hooseeya ee ceeb lagu tilmaami karaa waa inuu dadka ka sareeyo ka sarrayntaa dadka uu ka sarreeyaa ceeb ugu dhadhow iyaduna ceeb miyay noqon waa mustaxiil inay ceeb noqotaa wa qaala aakhar mid kalea yidhi walaa cayba fii macruufihim hayra annahu yubayinu cajsa shaakiriina can shukri walaa cayba wax ceebihi fii macruufihim wanaagooga kuma sugna wanaagoogu ceeb ma leh hayra anahu laakin laakinahu isagu yubayinu wuxuu caddeeyaa cajza shaakiriina kuwa shaakiriinta ee mahadnaqa samaynaya inay ka caajiseen can shukri shukrigii inay ka caajiseen wax shukri la yidhaa iyo wax mahadnaq la yidhaa oo ay ay samayn karaan ma jirto wuxuu yidhi nimankan an ammaanayo macruufkooga iyo wanaagoogu ceeb ma wax ceeba oo macruufkooga iyo wanaagooga ku jira ma jiro wuu soo reebay istino hadii laga tegi waayo lagama abaal celin karo buu wanaagooga maadaamoon laga abaal celin karaynin ma ammaantiibay sii adkaysay mise waa ceeb qof wanaag kuu sarmeeyood abaalkiisaba aad gudi kari weyday weligood abaalkooga lama gudi karo buu yidhi walaa cayba ceebe fii macruufihim macruufkooga kuma sugna hayra anahu laakinahu isagoo yubayinu wuxuu caddeeyaa waa macruufka eh cajza shaakiriina kuwa mahadnaqa samaynaya inay keri waayeen can shukri wa qaala sala allahu alayhi wasalam nebigu wuxuu yidhi ana afsaxu lcarabi carab anigaa ugu fasaaxo badan bayda anii ilaa anii min qurayshin laakiin quraysh baan ka soo jeedaa kolkaa quraysh ka soo jeedku ma fasaaxada nebiga ay hoos u dhigaysaa may wayba sii kordhinaysaaba fasaaxada nebiga hoos ma dhigaysee wayba sii kordhinaysaaba ana afsaxu lcarabi bayda ani min quraysh waxaan ahay carabka ugu fasaaxada badan laakiin waxaan ka soo jeedaa quraysh ayaan ka soo jeedaa wa qaala naabiqat aljacdi wuxuu ihi naabiqat aljacdi nin la odhan jiray fatankamulat akhlaaquhu gayra anahu jawaadun famaa yubqi cala almaali baaqiyaan fatan waa inan kamulad waxaa dhammaystirantay akhlaaquhu akhlaaqdiisa ayaa dhammaystiran akhlaaq kaamila ayuu leeyahay gayra anahu ilaa anahu laakiin isaga ha ahaatee jawaadun waa deeqsi oo famaa yubqii ma reebo cala almaali hantida baaqiyan shilin inuu ka hadho waa deeqsi aan shilin hantida ka reebaynin wuxuu yidhi waa inaan akhlaaq wanaagsan ha akhlaaq wanaagsanaadee buu yidhi maalka shilin kama reebayo waa deeqsi aan maalka shilin ka reebaynin hadaba deeqsinimadu ma ceebbaa mise amaantay kamid tahay ammaantay kamid tahay deeqsinimadu waxay ka dhigan tahay ninkanoo ceeb yeesha waa deeqsinimadoo ceeb noqota ninkani haduu ceeb yeesho waa inay deeqsinimadu ceeb noqota waa mustaxiil mustaxiil ku xidh markaa ninkani inuu ceeb yeeshaa waa mustaxiil weeyaan albax laa adunuka kuu malayn maayo ardayow tataradadu inaad ka noqnoqonayso fii ana alamilata saabiqa tusaalayaasha hore jamiiciha dhammaantood tufiidu lmadxa inay ammaan faa'iideynayaan walaakinahaa ha ahaatee wadicad waxaa loo dejiyey fii usluubin usluub hariibin aada hariib ah lam tachadhu aan horay adan u baranin walidaalika sidaa darteed naraa waxaanu arkaynaa an nashraxahu laka inaan kuu sharxno maadaama usluubkani kugu cusub yahay aanu kuu sharaxno labada hore ma mataqaan labada tusaale ee hore ceeb la anfinayo ayaa laga soo reebayaa amaan sharafta u eg labada hore ceeb la anfinayo ceeb la anfinayo ayaa laga soo reebaya ammaan sharafta u eg ka saddexaad iyo ka afraad labada dambana ammaan la sugayo ayaa laga soo reebayay ammaan kale oo ceebta loo egeysiinayo ammaan ammaan laga soo reebayo wey labada dambe labada horena waa ceeb la anfinayo ammaan laga soo reebayo weyi sadr ibnu rumi ibnu rumi wuxuu keenay fi mithaal اأwl numberka koobaad wuxuu ugu horeysiiyey sadra wuxuu ugu horeysiiyey ibnu rumi fi mithaal اأwl kalaamahu hadalkiisa binafyi اcaybi ceebta in la anfiyo caamatan si guud can mamduuxihi ku ammaanayo ayaa laga anfinaya uma ataa bacda dalika intaa kadib wuxuu sameeyey biaadaati istinaa'in aadaat listihna huwa siwa a ayuu keenay fa sabaqa waxaa dheereeyey ilaa wahmi saamici dhegaystaha maqalkiisa ana hunaaka halkaa inay jirto cayban ceeb fi lmamduuxi mamduuxa inay ku jirto wa ana bna ruumi ninka ibna ruumi la yidhaah sayakuunu inuu noqon doono jarii'an mid ku dhiiran fii musaalaxatihi bihi markuu caddaynayo walaakina saamica dhagaystuhu lam yalbad kama joogin an wajada inuu helo bacda adaat اlاstinaa aadaatulistinaha dabadi sifata madxin sifo kaloo ammaan ah faraacahu waxaa ka yaabiyey qofkan wax dhegaysanaya hada lusluubu usluubkan wajada waxaa kaloo helay ana bna rumi in ruumi khadacahu inuu khaaimay falam yadkur maba sheegin cayban wax ceebaba bal akada wuu adkeeyey almadxa ammaanta alwala ee hore fii suuratin suuro tuuhimu ku moodsiinaysa adama cay wa milu dalika saasoo kalea yuqaalu la odhanayaa fi lmithaali aani nambarka labaad undur waxaad eegtaa ardayow ila lmithaali thaali nambarka saddexaad tajidu waxaad heli doontaa ana anabiya sala allahu calayhi wasalam wasafa nafsahu inuu naftiisa ku tilmaamay bisifatin mamduuxatin sifo aada la yskugu ammaano wahyo annahu afsaxu lcarab inuu carab ugu fasaaxo badan yahay walakinahu ha ahaatee ataa bacdahaa dabadeed wuxuu la yimid biaadaati istinain aadaatulistine fadahisha waxa wareeray assaamicu kii wax dhegaysanayey wadanna wuxuuna maleeyey ana nabiya sala allahu calayhi wasalam nebigu sayadkuru bacdaha inuu dabadeed sheegi doono sifatan sifo hayra maxbuuba aan la jeclayn walaakin surcaana maa si deg dega ayay hada-ad nafsuhu naftiisu u degaysaa ninka saamica ah xiina wajada markuu helo sifata mamduuxatin sifo kale oo mamduuxo oo la ammaano bacda adaat listitna adaat listihnaa wahya anahu waa inuu nebigu ka soo jeedo min qurayshin reerka qureysheed wa qurayshun qurayshina afsaxu lcarabi carabyadaa ugu fasaaxo badan hayra munaasiciin wax kula doodayaana ma jirto hayra munaasiciin bu halkaa idin yidhi soo maha okay hayra munaasiciin baa ka fiicnayd ama hayra munaasacatin hayra munaasacatin baa ka fiicnayd fa kaana dalika arrinkaasi wuxuu noqday tawkiidan adkayn ayuu noqday lilmadxi ammaantiibuu u noqday alawal ee horreysay fii usluubi usluub alifa naasu dadku ay u barteen simaacahu maqalkiisa fi dami xagga ceebta ay ugu barteen wakadalika saasoo kalea yuqaalu la odhanayaa fi lmithaali alakhiir nambarka ugu dambeeya wa yusama hada lusluub usluubkan waxaa magac looga dhigay fi jamiici alamhilati almutaqadima tusaalayaasha oo dhanba iyo wamaa jaa'aka ku yimaada calaa shaakilatiha qaabkooga taakiidu lmadxi bimaa yushbihu dama cinwaanku wakaa waa taakiidu lmadxi bimaa yushbihu dama wa hunaaka litawkiidi dami ceebta lagu adkeeyo bimaa yushbihu lmadxa wax ammaanta shabaha oo ceeb kale ana lagu adkaynayo wahuwa kalusluubi saabiq waa usluubkeenna hore oo kale laakiin amhilo inagama siinin lahu suurataan laba suuro ayuu leeyahay falwlaata hore naxu la jamaala fi lkhudba haba yaraatee khudbadaasi qurux iyo macaantoona ma lahayn ilaa anahaa dawiilatu wayba dheerayd kolka ilaa anahaa dawiila markaan idha khudbadaada markaan ammaanoo dhan ka anfiyo laa jamaala fi lkhudba markaan idhaa khudbadaadu gebi ahaan ammaan male markaan idha laa jamaala fi lkhudba waxaan kasoo daba tuurayuun maxay ilaa annahaa dawiilatun waxaa la moodayaa inaan ammaan khudbaddu ay leedahay aan sheegi doono waxaan sheegay un haddana inay dheer tahay khudbadoo dheeraatay ama ammaan bay leedahay khudbadaha waxyaabaha lagu qiimeeya waxaa ka mid a gaabnidooda khudbadaadu waa inay gaabnaato macaani weynna ay xambaarsan tahay mawduuc muhiimana ay ka hadlayso khudbadaadu xataa hadday macaani muhiima xambaarsan tahay laakiin mawduucay ka hadlaysaa mawduuc saasa una ahayn khudbadaada waxbaa laga sheegi karaa haddii waa inay khudbadaadu isla hesho macaanideeda eg macaanideeda iyo mawduuceega waa inay isla hesho labadaaba waa inay isla hesho waxyaaba kaloo iska dhamaystiraa jira khudbadda marka la qiimaynayo oo la yidhahda qofka hadlaya codkiisu waa inuu noocaa ahaado khudbaddu waa inay siyaabo gaaroo mukamilaadkeega ayaa jira ilaa annahaa awiila fii ayri faaid way dheerayd faaidana kuma jirin waaniya ka labaadna alqowmu shixaaxun ummadani waa wada bakayliin waa wada gacantood go'day ilaa anahum iyagu jubanaau waa fulay marka la yidhaha alqowmu shixaax qoomkani waa wada bakayliin waa la caayey inay bakayliin yihiin baa lagu caayay ilaa baa la yidhi in ammaan loo soo reebayaa la mooday waxaa la yidhi anahum jubana waana fulay baa taakiidulmadxi ammaanta ayaa la adkaynaya bimaa yushbihu dama wax cayda shabaha lagu adkaynaya taakiidu madxi bimaa yushbihu dama darbaan waa laba qaybood waa labadii afartii tusaaleen soo marnay anigii labadii horena qayb siinay labadii dambena qayb an yustathnaa waa in laga soo reebo min sifati damin sife dami iyo caya manfiyatin oo la anfiyey sifatu madxin sifatulmadxi la sugayo waa in laga soo reebo kaasi waa mid waa labada tusaale ugu horeeyaan idinku idhi oo ceeb la anfinayo ayaa laga soo reebay sifatulmadxi ba'da an yuhbata waa in loo sugo lishayin shay waa in loo sugo sifatu madxin sifo sifatulmadxiya oo ammaan ah wa yu'taa bacdaha dabadeedna waa in la keeno biadaati istinaa'in aadaatu listinaa taliha ku xigta ay ku xigto sifatu madxin ukhraa sifatulmadxi kale aadaatulistinaa ay ku xigto waa labadii tusaale ee dambe waa aniga ku yidhi marka hore sifatulmadxi baa la keenayaa muhbada haddana aadaatulistinaa sifatulmadxi kalena daba dhacaysa waan ku soo eegayaa waxaan ku odhanayaa maasha allah waar yaadeen waar ninkan ma taqaanin baan ku odhanaya waar waa arday dadaal badan dadaal badan laakiin qur-aanku xifdisan yahay markaan laakiin idhaa maxaad moodaysaa inaan ceeb soo reebayo soo maxaan haddana ka dambaysiiyuun qur-aanku qur la xifdiyaa ma mise ammaanta qimadeediiba weeyi waa ammaanta qimadeedii weeyi kolkaa usluubkani waa usluub noocaa u shaqeeya waxay ka dhigan tahay ninkani waa arday dadaal badan laakiin qur-aanku xifdisany waxa weeye waxa ceeb u egaan kara ee ninkaa lagu tilmaami karaa waa xifdiga qur xifdiga qur inuu ceeb noqdaa mayna mustaxiil ahayn haddaba qofkan ceebtiisaa mustaxiila weeyaan sifooyinkiisa kale way kasii wada sarreeyaan bay ka dhigan markaa waxaynu nidhi taakiidu dami marka cayda la adkaynayo bimaa yushbihu lmadxa wax ammaan u eg lagu adkaynayana darbaani labay u qaybsami waa labadii horeo kaluun an yustanaa in laga soo reebo min sifati madxin sife madxiyoo ammaana manfiyatin oo la anfinayo sifatu damin sife demi tilmaanta iyo an yubata in loo sugo lishayin shay sifatu damin sifa cay tilmaanta uma yu'taa bacdaha dabadeed la keeno biaadaat istinaa'in aadaad aadaatulistina oo taliiha ay ku xigayso sifatu damin ukhraa sifo kaloo sifatu damiya tamriiraat ishrax waxaad sharaxdaa maa fi lamhilati alaatiya tusaalayaasha soo socda waxaa ku jira oo min taakiidi lmadxi bimaa yushbihu dama ah oo bayin waxaanad caddaysaa darbahu noocyadiisa qaala bnu nubata almasri wuxuu yidhi walaa cayba fiihi gayra annii qasadtuhu faansatniya layaamu ahlan wa mawtinaan walaa cayba buu yidhi ceeb fiihi ninka dhexdiisa ma aha ninkani wax ceeb la yidhaaba male buu yidhi ceebba male ceeb oo dhan buu ka anfiyey hayra annii laakinii buu yidhi anigu qasadtuhu ninkan waan u qasday waan u qastay buu yidhi u tag baan is yidhi buu yidhi fa ansatnii waxay iilowsiisay alayaamu maalmuhu ahlan ahelkaygii iyo wa mawtinan waddankaygii waan u qastay oo u tagoo siyaaraan is idhi mar alla markaan siyaartay waxaan ilaaway buu yidhi dadkaygii iyo dalkaygiiba waan ilaaway buu yidhi maxaa dadkiisi iyo dalkiisa ilowsiiyey wanaagga iyo deeqsinimada loo sameeyey ayaa dadkiisi iyo dalkiisiiba ilowsiiyey kolka haddaba ninka wanaagiisu dalka iyo dadkaba uu ilowsiinayo dadka ceeb miyey noqonaysaa mise waa deeqsinimo herkii ugu dambeeyey war waa deeqsinimo herkii ugu dambeeyey wey walaa cayba ceebi fiihi ninkan dhexdiisa ma aha hayra annii laakinii ha ahaatee anigu qasatuhu waanu qastay fa ansatnii waxay ilowsiisay alayaamu maalmuhu ahlan ehelkii iyo wa mawdinan wadankii wujuuhun kaazhaari riyaadi nadaaratan walakinaha yowmal hiyaaji sukuurun wujuuhu nimankani wejiyay leeyihiin ka azhaari riyaadi beeraha ubaxa ku yaallo oo kale a nadaaratan xagga dhalaalka ubax oo kale aad moodaa dhalaalka iyo quruxda wejigooga wejigoogiibuu ammaanay walaakinahaa ha ahaatee wejiyadu yowmal hiyaaji maalinta dagaalku uu dhacayo sukhurun sallax baad moodaa sallaxyo wejiyadaasi dhagax iyo sallax bay noqdaan maalintay raggu ishelaan war haddaba maalintay raggu ishelaan wejigaagu inuu sallax noqdo ma ammaan baa mise waa ceeb war waa ammaan inaad markaa dagaalamaysana dagaalka qime aad ka taagan tahay marka aad naxariisanaysana naxariista aad qime ka taagan tahay waa ammaan weeyaan walaa cayba fiikum gayra ana duyuufakum tucaabu binisyaani laxibaati walwataan walaa cayba wax ceebihi fiikum niman yahu dhexdiinna ma aha war ceebba ma lihidin buu yidhi ceeb aad leedihiinba ma jirto walaa cayba ceebi fiikum idinka dhexdiinna ma aha hayra ana duyuufakum laakiinka martida idiin noqda ama kuwa idinsoo martiya tucaabu waxaa lagu ceebeeyaa binisyaani laxiba dadka isjecel inay ilaawaan walwaطani wadankana inay ilaawaan wuxuu martidiinu dadkii dadkii jeclaabay ilaawaan waddankoogiina way ilaawaan hadday idin yimaadiin cid aan idinka ahaynba martidu ma barato hum iyagu fursaanu lkalaam waa dagaalyahanka xagga kalaamka ilaa annahum iyagu saadatun waa boqorro amjaadun sharaf leh iska soo dhaaf hadalladaa kaleo dhan labaadka iyo saddexaadka hal laba gabay baa saddexaadka inoogu qoran saddex gabay baa saddexaadka inoogu qoran wuxuu yidhi safiyudiinulxilli nin la odhan jiray laa cayba fiihim siwa ana naziila bihim yasluu can alahli waalawdaani waalxushami wuxuu yidhi laa cayba ceebi fiihim dadkan dhexdooda ma aha siwa ana naziila bihim ka ku soo degaa yasluu wuxuu ilaawaa yasluuda af carabiga saxdaa ah, sasabaaday ahayd laakiin iminka sasabaadii maaha waa ilow laa cayba ceebi fiihim nimankan dhexdooda ma aha siwa ana naziila bihim ka ku soo degaa yasluu wuxuu ilaawaa can ilahli ehelkiisii waalawtaani iyo wadanadiisii waalxashami iyo waxyaabihii xushmadda lahaa ma garanaysaa oo dhan buu ilaawaa qiimaha loo sameeyey baana sababta iska iskale waad aragtaayoo sifo ceeba inta la anfiyey oo laa cayba fiihim la yidhi ayaa laga soo reebay si waa ana naziila bihim yaslu waa qiimo gaara laa cayba fii haaulaai alqowm qoomkani ceeb ma leh ilaa anahum iyagu yaciibuuna zamaanahum zamankooga laa khayra baan doonaya cafwan laa khayra fii haaulaai alqowm qoomkani khayrba ma leh ilaa anahum yaciibuuna zamaanahum wakhtigoogay caayaan walcaybu fiihim wakhtiguna ceeb ma leh iyagaa ceeb leh iminka tani waxa weeye taakiidu dami bimaa yushbihu lmadaxa weeye walaa cayba fiihi limri'in hayra anahu tucaabu lahu dunya walaysa yucaabu walaa cayba fiihi limri'in hayra anahu tucaabu lahu dunya walaysa yucaabu walaysa fii walaa cayba ceebi fiihi ninkan dhexdiisa ma aha limri'in qofna uma aha qof caayi karaa ma jiro hayra annahu ha ahaatee tucaabu lahu waxaa loo caayaa addunya adduunyada adduunyada waa loo caayaa oo waxaa la yidhahdaa adduunyadii waktigiisaa xun baa la yidhaahdaa walaysa yucaabu isaga lama caayo huwa badii'un lisaan waa nin carab dheer hayra anna sadrahu laabtiisuna majmacu laqdaan xasadkay urursataa war ninkani waa nin carab dheer oo afka kula soo gelaya haddana laabtiisuna waa meel kaydisa xasadka iyo xumaha waa khatar markaa laba ceebood oo arrim ah khatar u isku darsaday tuaddu dunuubi inda qawmi kaiiratan wala danba li ila alculaa walfadaa'ilu tucaddu waxaa lagu tiriyaa dunuubi aniga dunuubtayda cinda qawmin qoom kale agtooda markaan joogo kaiiratan wax fara badan dembi badan inaan leeyahayba dadku u arkaan walaa demba lii dembina melihi ila alculaa sarraynta iyo waalfadaa'ilu aan sharafta ahayn aniga waxay dadku igu haystaan waa inaan iyaga ka sarreeyo buu leeyahay qofka inta badan qiimaha lana waa la xastaa kolkaa ila alculaa waalfadaa'il intaa unbaa laygu hayaa laa cizata lahum cizi uma aha bayna alcashaa'iri reeraha dhexdooda hayra anna jaarahum jaarkoogaa daliilun dulaysan war nimankani ciziba male reeraha marka la eego reerkoogu ciziba male jaarkooguna wuu dullaysan yahay waa laba ceebood aljaahilu jaahilku caduwu nafsihi naftiisa cadow u yahay laakinahu sadiiqu sufahaa wax magaratada ayuu la saaxiibaa ka waranka naftiisana cadowga waa ceeb waxbaa laga soo reebo wax magaratadana saaxiib iyo heshiis buu leeyahay war waa ceeb labaad laa cayba fi rawdi beertani ceebba male ilaa anahu isagu caliilu nasiim naacaw yaroo qabow qabow oo naxariis le ayay leedahay warmayna mayna taakiidulmadxi bimaa yushbihu dama ahayn ammaan ammaan igu dar weeyaan layliska afraad iska soo dhaaf ka shanaad labadan bayt sharax ka bixi ardayow ishrax waxaad sharaxdaa albaytayni labadan bayd alaatiyeyni ee soo socda wabayin waxaanad caddaysaa fii usluubihimaa usluubkooga taakiid almadxi bimaa yushbihu dama madaxtukumuu bimadiixin low madaxtu bihi baxr alxijaazi la akhnatnii jawaahiruhu laa cayba lii gayra annii min diyaarikumo wazaamiru lxayi lam tudrib mazaamirahu wuxuu yidhi madaxtukum war nimankiinan waan ammaanay bimadiixin ammaan baan ku ammaanay low madaxtu bihi haddaan ku ammaani lahaa ammaantaa baxra alxijaas badda xijaas haddaan ku ammaani lahaa la akhnatnii waxa igu fillaan lahaa jawaahiruhu jawharta ay hadiyad ii siinayso waxaan idinku ammaanay buu yidhi ammaan haddaan badda xijaas ku ammaani lahaa jawharteedu ay igu fillaan lahayd laa cayba li anigu ceeb ma lihi hayra annii laakinii anigu min diyaarikum idinkaan idinka dhashay daarihinna idinkaan idinka soo jeeda wazaamiruulxayi reerka ka zaamirka u ah maakabanka u tumana lam tudrib lama garaaca mazaamirahu kabanadiisa lama luxruxo bimacnaa lama qiimeeyo waa halkay soomaalidu ka tidhaahdo daruurina halkay ka dhalato kuma hoorta bay yidhaahdeen daruuru halkay ka bilowdaan kuma da-aane way dhaafaan kolka waxay uga jeedaan ninna cidduu ka dhashaa ma qiimayso ayay uga jeedaan madaxtukum waan idin bimadiixin ammaan baan idinku ammaanay low madaxtu bihi haddaan ku ammaani lahaa baxra alxijaazi badda xijaaz haddaan ku ammaani lahaa la aknatnii waxay igu fillaan lahayd jawaahiruhu jawharta aan ka heli lahaa laa cayba li ceeb ma hayra anii laakiin anigu min diyaarikum idinkaan idinka soo jeedaa wazaamiru lxayi reerka kakabanka u tuma ee iyaga ka midka ah lam tudrib mazaamirahum mazaamirtiisa lama tumo halkaa waxaynu kaga baxnay cashirkii aynu ku tilmaannay inuu yahay taakiidulmadxi bimaa yushbihu dama iyo cagsigiisa kana usluubulxakiim baynu arki doonaa cashirkeennu wuxuu kusoo gebagabooday usluubulxakiim usluubulxakiimku waa isyaalyaal haddaad balaaqada taqaan marar badan waa inaad isyaalyeeshaa saw balaaqada ma taqaanid waa inaad isyaalyeesha isyaalyaalku wax kale ma aha mar badan baad arkaysaa nin baa ku imanaya su buu ku weydiinaya su ku weydiinaya su ka habboon baa jirta inuu ku weydiiyeyna ahayd ha uga jawaabin su ku weydiiyey ta uga habboon uga jawaab su-aasha uu ku weydiiyey su-aasha uu ku weydiiye haka jawaabina ta kasii haboon ka jawaab ee ninkani ay ahayd inuu markii horeba ku weydiiyo waad arkaysaa ayaa imika haddaad aragto qof halkaa jooga saddex qof baa u imanaya ninba su-aal buu weydiinaya nin su-aashii danta u ahayd ka hadlaya ama ninkaa weydiinayaaba uu yaryahayba nin kastiba wax isaga agtiisa eh, la weynaaday ama u arkay inay macno leedahay ayuu keenaya usluubulxakiim baa la yidhaahdaa inuu qofku intuu su-aalku weydiiyo halkaad uga jawaabi lahayd jawaabtiisii jawaab ka duwan aad la timaado usluubulxakiim baa la odhan doonaa qur-aankana way ku jirtaa ragga balaaqadalena aad bay u isticmaalaan xajaaj bin yuusuf aad baa looga yaabin jiray mar kasta waa laga yaabin jiray usluubulxakiimkaa lagula dhaqmi jiray ku yar baan xasuustaayo maalin usoo galay guri uu dhistay markaasuu sidaa u eegay ku yar ree ciraaqi buu ahaa markaasuu yidhi atabnuuna bikulli raycin aayatan tacbathuun watattakhiduuna masaanica lacallakum tukhladuun meel kastema dabaq bay ka taagayaan inay ku waarayaan ma la mooda wcaa xajaajna u maqlaya xajaajo intaa maqlaya ka waran xajaaj baa xajaaj wuxuu yidhi wallahi kan yari kuma garanayo saaba kuguma soo dhiiradeen iskala hadlaya oo aryaha kaale qur-aanka ma taqaanaa buu ku yidhi xafidta kitaab allah buu ku yidhi uu ku qoslay wuxuu ku yidhi war muuna ilaahay qur-aanka xifdiyin ma wax ilaahay xifdiyeyba ani ilaalinay ka baahan muna ilaahay kitaabkiisa ku odhan inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun kolka xifdigii muxuu ka yari ka dhigay xifdigii muxuu ku macneeyey ilaalin buu ku macneeyey markaasuu xajaaj ku yidhi ha waxaan ujeedaa buu ku yidhi awa axkamta alqur'aan war qur'aanka ma sugtay uu ku qoslo wuxuu yidhi atactaqid ana fi lqur'aani khalalan fii azalihi ma waxay kula tahay qur'aanku inuu khalal lahaa oon anigu isku hagaajinayo ilaahay muna qur'aanka sugin muna kitaabka ku odhan kitaabun uxkimat aayaatuhu ilahay baa qur-aanka sugay buu yidhi seen anuu usugaya kelmad alle kelmadda uu yidhaahdaba xajaaj macno kalay leedahay ayuu ka yidhi ugu dhigayey markuu macnihii kale ugu dhigay ugu dhigay ugu dhigay ayuu xajaaj isdhiibo wuxuu way xakamada aqul war maxaan idhaahdaa buu yidhi en macno labaad lahayn waxaad tidhaahdaa buu yidhi aw awcayta alqur'aan war qur'aanka ma ma weelaysay idhe taasaan macno labaad lahayne markaasuu xajaaj ku yidhi aw awcayta alqur'aan nacam buu ka yeraa haddaa suurad yar igu dul akri bu yidhi suurad suuradaha qur'aanka kamida igu dul akri wuxuu yihi ida jaءa nasr اllahi wاlfatxu wara'ayta الnaasa yakhrujuuna min diin illahi afwaaja xajaaj baa madaxa qabsaday wayxaka laa taqul yakhrujuuna min diin illah buu waxaad tidhahdaa qul yadkhuluuna min diin illah yadkhuluuna fi diin illah dhe buu yidhi hada fi zamn mustafa bu war waktigii rasuulkay ummaddu diinta soo gelaysay buu yidhi ama fi zamanika fannaasu yakhrujuuna min addiini afwaajan dadku gruub gruub bay diinta uga baxayaan buu yidhi limaadaa buu ku yidhi kurhan laka buu yidhi aday ku nacayaan dadku aday ku necab yihiin buu yidhi markaasuu xajaaj ogaaday ka yari inuu garanayo markaasuu fahmay waa kii soo qabtay odayaalbaa halkaa joogayo waan dilayaa buu yidhi odayaashiiba xajaaj la hadlayo ma dilaa buu ku yidhi nacam nacam bay ku yidhahdeen uqtuluu uqtuluu hadda dil bay yidhahdeen kii yaraabaa odayaashii inni aquulu lakum kalima buu yidhi odayaasha kelmaduna nidhaahdo julasaau fircawnikum haada julasaau fircawnikum lwal wallahi kaanuu khayran min julasaai fircawnikum haada buu ku yidhi fircoonkii hore qoladii la telin jirtay ayaa ka wanaagsanayd fircoonkan qolada la talisay buu yidhi waa sababtuna waxa weeye fircoonkii hore markuu muuse iyo haaruun yidhi madila maxay ku yidhahdeen la taliyayaashiisii qaaluu arje wa akhaa hadilina ukaadi bay ku yidhaahdeen buu yidhi fircoonkani markuu yidhi kan yar madilahna maxaad tidhaahdeen buu yidhi ka gaadhsii baad tidhaahdeen buu yidhi ka yari afkiisuu ku badbaadayey wax kaste xajaaj buu sameeyo kaa yar uu kari waayey waayo kelmaduu yidhaahna dhinac kale ugu dhigayay usluub alxakiim baa markaa loo yaqaana usluub alxakiim qaala tacaala ilaahay baa yidhi yas'aluunaka waxay ku su'aalayaan nebi maxamedow can alahillati bilaha ayay ku weydiinayaan qul waxaad ugu jawaabtaa hiya mawaaqiitu wakhtiyo ayay u yihiin linnaasi dadka iyo walxaji xajkaba waxaad ogaataa nebi maxamed su la weydiiyey waxay ahayd horta rasuulow maxay bishu marna la yaraataa marna la weyn la weynaataa ilaahay muxuu yidhi ka jawaab buu yidhi bisha xikmadda loo keenay uga jawaab buu yidhi yaraanshaan iyo weynaanshaan waa shay ishu arkayse e ishaaba arkayse e laakiin xikmadda bisha loo sameeyey ilaahay bilba uu adduunka u keenay dayaxa ilaahay sababtu u abuuray uga jawaab baa la yidhi kolkaasaa la yidhi waa mawaaqiitu linaas haduuna dayixu jireen ma ogtahay inaadan umrigaaga garateen horta sanadku xagu ka soo baxaa maalintii iyo habeenkuna cadeeday ka soo baxaan sanadkuna biluu yimaadaayo biluhu waa dayaxa kolkaa haddii ayna hadduuna ilaahay adduunka bil keeneen sanad intaad jirtayba maadan garateen dee maalin iyo iyo habeen baa kugu soo noqnoqon lahaa maalin iyo habeen maalin iyo habeen maalin iyo habeen maalin iyo habeen saad u tirsan lahayd markaa ya kolkaa xikmadaha ilaahay dayaxa u keenay waa mawaaqiitu linaas inay dadku wax ku waktiyaystaan dadku waa inay ku waktiyaystaan goormaad dhalatay sanadkii intaa ahaa bishii intaa ayaan dhashay saddex bilood baa la isticmaalaa bisha carabiga ah iyo bishan aynu naqaano ee dee qoladan ingiriisigii ay isticmaalaan iyo bisha cadadiga la yidhaha saddexdaa bilood baa jira saddexdaa bilood waxa ugu wacan waa bisha islaamiga ah nin haddaad hanti yar ku leedahay oo ku yidhaha bil kadib baan ku siinaya saddexdaa bilood keebaad keeb keebaad ka dhigi maalmay hadday isdheerdheer yihiin keebaad ka dhigi bisha islaamiga inaad ka dhigto weeyaan hadduu ku saddex bilood ama bil ama oodan bishaa isla xadidin bisha yaad uga jeedaa ta islaamkaad uga jeedaa ilahay baa hi mawaaqiitu linaasi walxaj ahilada yasaluunaka waxay ku su'aalayaan can ilahilati ahilada iyo bilaha ayay ku weydiinayaan qul waxaa tidhaha nebi maxamedow hiya iyadu mawaaqiitu wakhtiyo waxay u tahay linaasi dadka ayay wakhtiyo u tahay walxaji iyo xajka cibaadada ruknigii ugu weynaabaa lasoo qaatay oo xajka ah xajkana waxay u tahay dee miiqaat bay u tahay qaala bnu xajaaj wuxuu yidhi nin ibnu xajaaj la odhan jiray hadda xajaajka imika maaha waa nin kale qaala haqaltu id ataytu miraaran qultu haqalta kahilii bilayaadi qaala طawaltu qultu awlayta dawlan qaala abramtu qultu xabla lwidaadi waxaa jira siyaarada badan waa laysku nacaa ma og tahay siyaarada badan haddaad ninka dul taagnaato uun war xaggeed ka timid waan ku soo siyaartay dee wuu kugu sii talageli ma og tahay shaahaaga yar iyo sharaabkaaga meel buu iska sii dhigi kolkaa qofka lama cusleeyo wixii culays ku ah waa laga ilaaliya ama waa markuu soo siyaartay ayuu hadalkan yidhi qaala wuxuu ihi waan ku cusleeye id ataytu markaan kuu imid miraran marar badan warniyow sawniga ku dhibay sawniga ku cusleeyey qultu waxaan ku idhi saqalta kaahili tunka ayaad iga cuslaysay bilayaadi nimcaanad igaga cuslaysay haayo waad i cuslaysayoo hadiyadii ad ii keentay ilayn iskamaadan socone ee tunka saartay ayaa idhibtayba isagu wuxuu lahaa adaanku cusleeyey sharaabkiiyo waxaad ii samaynayso kii kalena culayskii wuxuu ugu macneeyey haayo hadiyadii adii keentay baan qaadi kari lahay culays waxay ka qabto qaala wuxuu ihi waan dheereeyey sawniga fadhiga dheereeyey in badan wakti kaa qaatay qultu waxaan ku idhi awlayta nacam awlayta waxaad siisay dawlan dawlku waxa wey waa hadiyad baad siisay dawl waa wax bixin hadiyad baad siisay ha qaala wuxuu abramtu waan ku daaliyey abramadu laba macnay leedahay marna waa daalin marna waa sugid adkayn qaale wuxuu idhi abramtu waan ku daaliyey qultu waxaan ku idhi haa xabla alwidaad xadhigii kalgacaylkaad adkaysay war ma adani daaline abramada ka dhiga tii adkaynta ahaydo xadhigga kalgacaylka ee inoo dhexeeyey ayaad si wanaagsan u adkaysay kelmad kasta ninkaasi macno kale ugu dhigay taqiilkii iyo aqaltudii uu yidhi culayskii uu yidhi waan ku cusleeyey muxuu ka dhigay nimcadaada i cuslaysay buu ka dhigay dawaltudii uu wuxuu ku macneeyey hadiyaduu keenay inay hadiyad badan ahayd ibraamkii daalka iyo ahayd iyo sugida muxuu ku macneeyey waan ku daaliyey buu doonayay inuu yidhahdo waad sugtay buu yidhi markaa qad yukhaaطibuka insaanu qof kula hadli kara oo yas'aluka saa'ilu nin ku su'aali kara can amrin amar min alumuuri umuurta ka tirsan fatajidu min nafsika naftaada waxaad ka heli maylan isagoo ka leexanaya ilamaylan iyadoo u baydhaysa ilalcraad jeedsiga can ilkhawdi inaad dhex gasho fii mawduuci lxadiidi mawduuca laga hadlayo aw ilijaaba ama in laga jawaabo can isu'aali su-aasha liaghraadin ujeedooyin kaiiratin fara badan minhaa waxaa ka mid a ana saa'ila saa'ilku acjaza min an yafhama aljawaab inuu jawaabta si fiican u fahmo cala alwajhi saxiix wa annahu yajmulu bihi wuu soo ama waxa u qurux badnaaday an yansarifa canhu inuu leexdo ila nadari daymo fii huwa mid anfacu lahu uga nafci badan waajida calayhi uga faa'iido badan wa minha anaka waxaa ka mid a tukhaalifu inaad khilaafayso muxadidika fi ra'yi xagga ra'yiga iyo aragtida walaa turiid mana doonaysid walaa turiid mana doonaysid halkaa muxuu yidhi walaa turiid an tujiha maxaa ka an tujabihahu inaad biracyiga racyigaaga inaad jabha jabha usiiso weji weji inaad usiiso inaad waajahdo weeyi markaa an tujabihahu inaad waajahdo bira'yika ra'yigaaga fiihi dhexdiisa inaad ku waajahdo waxaa kaloo loogu dhawaaqi karaa an tajibahu oo ha qura laga dhigo ha qura hadday tahay an tajibahu waa loo waa looga loogu dhawaaqi karaa ha qura muu ka dhigay mise an tujabihahu baad markaa waa jabhay ka timid markaa inaad jabhaiyo aad ku qaabisho bira'yika fiihi wa fii tilka alxaal xaaladaa iyo wa amhaaliha waxa la midka ah tasrifuhu waxaad leexini fii shayin shay oo min alabaaqati qiimo a amaa sarrayn ah can ilmawduuci mawduuca aad iskala qiimo badan tahay ama aad iskala sarrayso alladii mawduucii huwa fiihi uu ku dhex jiray ilaa darbi nooc min alxadiidi sheeka ah taraahu aad u aragto ajdaru inay ka muhiimsan tahay wa owlaa ay ka mudan tahayna undur waxaad eegtaa ila lmithaali alawal namberka koobaad tajid waxaad helaysaa ana asxaaba arasuul sala allahu alayh wasalam rasuulka asxaabtiisu sa'aluuhu inay weydiiyeen can ilahilla bilaha lima tabdu maxay u muuqataa sagiiratan iyadoo yar uma tasdaad ay u kordhaysaa uma yatakaamal uu u dhammaystirmaya nuuruhaa nuurkeegu uma tatadaa'al ay u yaraanaysaa xataa laa tura ilaayon la arag haddana وhaadihi tani masأlaة waa masأlo min masaئil cilmi اflg cilmiga falga masaa'ilkiisa ka mida yuxtaaجu fii fahmiha fahamkeega waxaa loo baahanaya ilىa diraasaةi daqiiqa diraasa daqiiqa طawiilaة oo dheer fasarafahum الqur'an الkariim qur'aanka kariimkii uu ka leexiyey oo can hada arrinkanoo bibayaani ana اlahila waxaa loo leexiyey in bilaha la cadeeyo inay yihiin wasaa'ilu wasaaئil litawqiiti wax lagu waktiyeeyo fi اlmucaamalaati mucaamalaadka iyo wاlcibaadaati cibaadaadka ishaaratan minhu waxaana la ishaaraya ilaa ana alwlaa bihim dadka ku habooni inuu yahay an yasaluuhu inay weydiiyaan can hada xikmada bilaha inay weydiiyaan xikmada bilaha inay weydiiyaan baa dadka kolkaa lagu ayaa idinku haboon baa la leeyahay wailaa ana albaxa iyo in baxiga fi lculuumi culumta la baxiyo yajibu inuu waajib yahay an yurjaca qaliilan in waxoogaa dib loo dhigo xataa tatawadaca ilaa ay xididaysato aduwalu duwalka oo kale ay xididaysato wa tastakhira ay sugnaato markaa sakratu lislaam dhagaxa islaamkuna uu sugnaado wsaaxibu bnu xajaaj ninka ina xajaaji saaxiibkii fi lmithaali aani nambarka labaad yaquulu lahu wuxuu ku lahaa qad saqaltu calayka waan ku cusleeyey bikasrati ziyaaraati ziyaaradahayga badan fayasrifu wuu ka leexiyey can ra'yihi ra'yigiisa fii adabin si adafiya wa durafin caqli uu ku jiro wayanqul kelimatahu kelimadiisii wuu ka raray min macnaha macnaheega ilaa macnan aakhar buu u raray wayaquul lahu wuxuu ku yidhi inaka adigu saqalta kaahili tunkaygaad cuslaysay bimaa aqdaqta waxaad igu hareeraysay calaya dushayda oo min nicamin nicma-a ah ayaad igu cuslaysay wamilu dalika arrinkaasoo kale a yuqaalu la odhanaya fi lbeyt thaani wahaada nawcu noocan oo min albadiici badiica ah yusamaa waxaa lagu magacaabaa sluub lxakiim alqaacida markaa usluub lxakiim waa talaqi lmukhaaabi ninka mukhaadabka ee lala hadlayo oo la kulma biqayri ma kii qayrki yataraqabuhu uu sugayey imaa bitarki su'aalihi su-aashiisa oo la yskaga tago walijaaba iyo iyadoo looga jawaabo can su'aalin su'aal lam yasalhu uuna calaa hayri maa kaana yaqsidu wuxuu ujeeday waxaan ahayn ishaaratan waxaana la ishaarayaa ilaa annahu kaana yanbagii lah inuu munaasib u ahaa an yas'ala hada su'aala su-aashan inuu weydiiyo aw yaqsida hada almacnaa macnahan inuu u qasto tamriinaad bayin waxaad caddaysaa kayfa jaءa alkilaam siduu hadalku ugu yimid calaa usluubi اlxakiim fi lamhilati اlaatiya walaqad ataytu lisaaxibii wasa'altuhu fii qardi diinaarin limrin kaana faajaabanii wallahi daarii maa xawat caynan faqultu lahu walaa insaana ولقد أتيت لصاحبي وسألته في قرض دينار لأمر كان فأجابني والله داري ما حوت عينا فقلت له ولا إنسان ولقد أتيت وحن تغيبو يري لصاحبي صاحبكي بانو تغيبو يري وسألت وحن سؤالي صاحبكي في قرض دينار هل دينار إنو إماهيو لأمر كان أرن جريء آودي إنو إماهيو walaqad ataytu waxaan u tegey lisaaxibi ani saaxiibkay baan u tegey wa sa'altuhu waxaanan su'aalay fii qardi diinaarin hal diinaar inuu i amaahiyo liamrin kaana aan arrin jiro uun inuu ii amaahiyo fa ajaabanii wuu ii jawaabay wallaahi baan ku dhaartaye daarii gurigaygu maa xawad ma koobin caynan buu igu yidhi wax fidaa cayntu waa fido qofkana way noqotaa caynan wax dee ishiina iigu dar walaa insaanan ilna ma koobin saw maaha buu insaanku isha maaha lafteeda waa inan ka yar ama wiil ka yara isha ku jira ma wiil baa la yidhaha yara isha ku jira walaa insaanan gurigaaga insaanna kuma jiro saw maaha qof aadama ana waa la yidhaahdaa oo qofka aadamaha ana waa la yidhahdaa insaan wiil ka yara halkaa ku jirana waa la yidhaahdaa markaa insaankan aadamu uga jeedaa cayntu sidii ay laba macno u lahaan jirtay kolkaa cayntiibuu bedelayaa xaaji cayntaa markaad dhaaranayso eedaday wallaahi gurigayga caynima taal cayntana fidu ah hadda lagu macnayn jiray moogtahay wuxuu hoos dhigaya ha dhaarta waad ii hoosaasinaysaayoo caynta ugama jeedid fidadii waxaad uga jeedaa maxay war waxaad uga jeedaa shaksi gurigayga shaksi ma joogo war anuu amaah baan kaa doonaya lacag maanaa shaksi kaa raba kolkaa cayntiibuu shaksi ka dhigayo inuu shaksi ka dhigay waxaad ku garanaysaa insaan buu ka daba keenay oo inanka wiilkan isha ku jirana noqda qofka aadamaha ana noqda iminka qof aadamu uga jeeda kolka wuxuu u tilmaamaya walaa caynan faajaabanii wuxuu iigu jawaabay wallaahi daari ilaah baan ku dhaartay gurigaygu maxawad caynan fida ma taalo fa qultu ana degdeg waxaan ugu idhi lahu isaga walaa insaanan qofna ma jooga saw ma aha kolkaa insaankan wuxuu u keenay uu ugu jawaabay cayntii buu leeyahay lacag uma jeedide dad baad ujeeddaa qof baad ujeeddaa muuqda qiila lishaykin harimin oday gaboobay baa lagu yidhi kamsinuka da'daadu waa imisa odaygaasi kama jawaabin dadiise caafimaadkiisu ka jawaab war caafimaadkayga iweydii bay ka dhigan tahay marka waba dadayda haweydin waba dadayda hayweydiina caafimaadka iga warayso faqaala wuxuu ihi innii ancamu bilcaafiya ani caafimaad wanaagsan baan ku raaxaystaa kama jawaabin su-aashii la weydiiyey ee dada ahayd ogaan buu garab maray waa isyaalyaal waa usluubulxakiim waxay ka dhigan tahay halka dadayda iga weydiinayso adigoo dayar haddaad xanuunsato dadaa yari maqiimay kuu tahay ya caruurna waa tahay waanad bukaanna waa tahay dayari ma qiimay kuu tahay adigoo da weyn caafimaad qabto dadaa weyni ma dhaliil bay kugu tahay waryaa akhi inaad da'da qofka baadho waxa ka muhiimsan inaad qofka caafimaadkiisa baadho kaasuu kolkaa odaygii ugu jawaabay qiila lirajuli nin lagu yidhi malina war qaninimada bal sheekee <clears throat> qaninimada in laga sheekeeya maxay kuu tahay war taa waxba dadka ha weydiinine waxbixinta ka sheekeeya dheh waxbixinta waxbixinta maxaad bixisaa dadka ku dheh waayo ninku kioo hantile ayuu inta yaru haysto wax ka bixin karaa ilan daarteennan adduunkuna waa taadii un aakharana waa taadii un cadaalad haddaad samaynayso waxay ahayd shanta boqol ee kusoo gasha ama kunka shilin ee kusoo gala inaad qaybiso aad tidhaahdo shantaa daartaydan anigu aan cuno shantaa ee kalena aakharaha iga horayso kolka inaad qaybiso labada daaroodba waa taadii weeyaan mana sahlana sadaqadu arrinka sadaqada la ma sahlana magaceegaa kaaga filan sadaqa waa min asidqi sidqigu waa maxay waa run sow maaha iimaankaagu inuu dhab yahay aakhare dhab an inaad rumaysan tahay maxaa lagu garan karaa sadaqadaada iyo ixsaanka adla lagu garan karaa waa shay caddaynaya inaad aaminsan tahay daar kale markaad hanti bixiso ad u baahan tahay de meel kale kugu iman baad aaminsan tahay kaan aaminsanayn halkaa kale miyuu bixinayaa waa maya qiila lirajuli nin baa lagu yidhi malghina waa maxay qaninimadu faqaala wuxuu yihi aljuudu deeqsinimadu an tajuuda bilmawjuud wax kastood haysa waa inaad bixisaa deeqsinimadu waxa weeye an inaad ku deeqdo bilmawjuudi deeqsi wax kastood hayso shay haddaad haysaba ku deeq oday soomaaliyeed bay reer niman soo martiyeenoo wuxuu sameeyey nimankii soo martiyey ayuu wax alle wuxuu u geeyo waayey markaasuu dhiil madhan u dhiibay markaasuu aryaadaheen dhiilkaasi ma arkaysi ingu madhan yahay hadday wax ku jiraan hadduu buuxana saasoo kale umbaan u keeni lahaa buu yidhi yar buu ugu keenayoo waa waxaan hayey buu waxaasi hadduu buuxana saasoo kale umbaan u keeni lahaa kolkaa deeqsinimadu waa inaad waxaad hayso aada wax ka bixiso su kama jawaabin odaygaasi su'ila qariibu nin qariiboon la garanayn baa la weydiiyey can diinihi diintiisa iyo waictiqaadihi caqiidadiisa diinta iyo caqiidada wax laga weydiiyeynin fa wuxuu yihi uxibu linaasi dadka waxaan la jecelahay ma uxibu linafsi naftayda waxaan la jecelahay war waxba caqiidadaydiiy halkaa haysii baarbaarine e eh, dhaqankayga iweydiiye buu yihi dhaqankayga kolkaa dhaqanka qofka lagu gartay ugu qaalisani waxa weye qofka muslimka ah an yuxiba linaasi maa yuxibu linafsihi waa xadiikii bukhaariga ku qornaaba dee iimaanka qofka inuu dhammaystirmo astaamaheegay ka mid tahay inaad dadka la jeclaato waxaad naftaada la jeceshahay qiila litaajirin ganacsade waxaa lagu yidhi kam rasu maalika warartaa ah, rasu maalkaaga ama hantida aad ku shaqaynaysa kabitaalkeygu intay leeg tahay wuxuu yidhi inii amiinun war aamin baanahay wiqatu naasi dadka kalsoonidiisa bi aniga ay igu qabaana cadiimatun way weyntahay aaminna waanahay dadkuna si weyn bay igu kalsoon yihiin rasumaalkayga haddi ad weydiiso waxay ka dhigan tahay waxay weydiinin rasumaale rasumaalku waa lacag waa hanti hantina wayna timaadaa wayna baaba'daa laakiin waxaa jira wax faa'iidal sameeya sida hantidu ay faa'iidada u samayso oo laakiin isagu aan baabi'in waa iqada ebelsweydii agga iqada iga weydiiy waxba rasumaal hay weydiinin saasay ka dhigan tahay inii war aamin baanahay wiqat naasi bi cadiima dadka kalsoonida iga qabaanna way weyn tahay qaala alxajaaj baa lilmulahab ku yidhi nin mulahab oo odhan jiray ana adwalu war ma anaa dheer ama anta mise adiga horta midkeennaa dheer buu yidhi fa qaala wuxuu yidhi anta adwalu adaa iga dheer wa ana absadu qaamatan anna waan xaggaa saran kaaga fidsanahay buu yidhi absadu qaamatan anna kor baan adwal labada macnay ku timaada waxaa kamida mararka qaar waxaa kamid adwal waa waxbixinta keenee waxbixin badan kolkaa xajaaj dheer buu ujeeday moogtahay wuu ka xishooday markaa ninkii inuu yidhaahdo mulahab baa ka xishooday muhallab baa ka xishooday inuu yidhahdo anaa kaa adwal ah wuu ka xishooday markaasuu yidhi war adna waad iga dheer tahay adna kor kaaga fidsanahay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo cabaas ayaa maalin cabaas lagu yidhi anta akbaru am rasuul war maabaa weyn baa la yidhi cabaasow mise rasuulka wuxuu ka xishooday cabaas inuu yidhaah ana akbar min rasuulilah markaasuu yidhi rasuulullaahi akbaru minii wa ana wulidtu qabla buu cabaasna yidhi rasuulka ilaahayna wuu iga weyn yahay ana hortii baan dhashay buu yidhi ana hortii ayaan dhashay kolkaa wuxuu ka xishooday rasuulkaan ka weynahay ereygan ah ayuu ka xishooday sa'ala axad lcummaal shaqaalaha mid kamida ah ayaa weydiiyey madakharta su'ila axad ulcumaal shaqaalaha mid kamida ah ayaa la weydiiyey waxaana lagu yidhi su'ila axad ulcumaal ma sa'alaba mise waa su'ila ma xarakayn yaa iiga jawaabaya laakiin waxaan ku keenay ma xarakaynta aad tidhahdeen culima bal eega oo ma sa'alaba mise waa su'ila ya majhuulkay ku fiican way ku fiican kuma fiicne way tahayba eeg marka ereyga la qorayo sa'ale haddii la qoro hamsaha yar alif baa loo qori lahaa sal alif caadiyaa la qori lahaa sa'ale see loo qoraa alif caadiya siinka lagu taagaa haddii alifkii laga tegayo sidaa yar nibrad ah halkaa yar la saaray maxay noqonaysaa markaa su-ilan bay noqonaysaa waa in hamsaha lahoos waxaan u dab inaa waa inaan idin xasuusiyaan doonay bal haddaan eego dhinacaa kale su'ila waxaa la weydiiyey axadulcudmaal shaqaalaha mid ka mid a ah. madakarta min almaal baa lagu yhi war hanti maxaa kayd kuu ah fa qaala wuxu uhi laa shaya shay ma jiro yucaadilu sixa caafimaadka udhigma caafimaad baa kaydiia buu yidhi wax caafimaadka marka la caafimaad qabay dhadhantaa haddaadan caafimaadba haysanin miyay hanti kuu dhadhami caafimaad wax ka weyn oon anigu war hanti hay weydiinin waxaan haysta hantiye caafimaadka iga waraysa buu kaasina dakhala sayid binu anas nin la usoo galay cala alma'muun fa qaala lahu lma'muun baa ku yidhi anta sayid ma sayid baa tahay sayidkani waa boqorkii meesha fa qaala wuxuu yidhi anta sayid war boqora wa ibnu anas anna ina anas baanahay magaciisii sayidahaaba wuu diiday oo ina anas baanahay dee khaliifka agtiisa sayid waxba ha sheeganin buu yidhi boqortooye ha sheeganin bui ka xishooday dalabtu minhu dirhaman yowman faadhara alcajab wa qaala daa min fida yusnacu laa min adahab u idin dhigay soo maaha ma idiin qoraya dalabtu minhu waxaan dalbaday dirhaman dirham baan yowman maalin dalbaday faadhara alcajab yaa baaba ayuu muujiyey wa qaala wuxuu ihi daakan min fidatin fida ayaa yusnacu laga sameeya laa min adahabi dahabna lagama sameeyo warkan fida laga sameeya dahab lagama sameeyo wuxuu jeedaa dirhamka markuu codsanayo dahab dahabbafidaa laga sameeya dahab lagama sameeyo dahabka waxaa laga sameeye waa waxa baaba'aya dahabka muxuu kalkaa ku macnaynaya dahabka ereygan dahaba wixii baaba'ayey buu ku macnaynaya ereygan dahab laakin dahabnimadiisii uma eegayo niman baa odhan jiray annaasu qad dahabuu ilaa man cindahu dahabun dadku waxay u yaaceen ciddii dahabka haysatay kolka waa dahabkiiyo labadii macno leh annaasu qad dahabuu ilaa man cindahu dahabun wman laa cindahu dahabu facanhu naasu qad dahabuu annaasu qad maaluu ilaa man cindahu maalun waman laa cindahu maalun facanhu naasu qad maaluu maalada maad garanaysaa maal marna waa maalkii caadiga marna waa leexadkii annaasu qad maaluu dadkii waxay u baydheen ilaa man cindahu maalun dadkii lacagta lahaa waman laa cindahu maalun facanhu naasu qad maaluu kaan lacaghayn dadkii maanta way ka baydhayaan qaala tacaala yasaluunaka waxay ku suaalayaan maadaa yunfiquuna waxay bixin lahaayeen qul waxaad tidhaa maa anfaqtum waxaad bixisiin oo min khayrin khayra falilwaalidayni waalidayn dadka waalidkaa iskale walaqrabiina qaraabada ayaa iskale walyataama agoonta ayaa iskale walmasaakiini masaakiinta ayaa iskale wabni sabiili dadka musaafirka ayaa iskale eeg aayadda waxaa la su-aalay iyo waa waxa looga jawaabay mays leeyihin waxaa la su-aalay waxa yasaluunaka maadaa yunfiquun maxay bixinayaanbay maxaanu bixinaa hantida maxaanu bixinaa loogamaba jaabin waxay bixin lahaayeene ciddii la siin lahaa looga jawaabay war hanti maxaanu bixinaa ha ilayn sadaqa haddaad la bixi in yar iyo in badanba waad bixin kartaaye eh? yaa kugu haysta taa adigaa u ah maalig ma war milkiyadaadaa la tixgelinayaaye eh? in yar iyo in badan waxaa doonta bixi taa laakiin yaanu siinaa dheh yaad siinaysaa markaa wayasaluunaka waxay ku su'aalayaan maadaa yunfiquuna waxay bixinayaan ee qul waxaad maa anfaqtum waxa aad bixisiin oo min khayrin khayr ihi falilwaalidayni labada waalid buu usugnaaday walaqrabiina qaraabada ayuu usugnaaday walyataama agoonta ayuu usugnaaday walmasaakiini masaakiinta iyo wabni sabiili musaafirka ayuu usugnaaday lamaa tawajaha markuu u jeedsaday khaalid ibnu waliid lifatxi lxiira inuu xiiro furto ataa ilayhi waxa u yimid min qibali ahliha dadkeega uga yimid rajulu nin duu tajriba tijaabo badan nin aada u badan baa u yimid faqaala lahu khaalid baa ku yidhi fiima anta war maxaad ku sugan tahay fiima anta fiima anta waxay ahayd iska waran ahayd ma og fiima anta war maxaad ku sugan tahay maxaad ku sugan tahay bal ii sheeg xaalkaaga iyo sababtaada maxaa ku keenay markaa muxuu odaygii ku macneeyey fiidii daraf buu ka dhigayo maxaad ku dhex jirtaa buu ka yidhi o fii buu ugu jawaabay war dee dharkaygaan kudhex jiraa buu yidhi eh, khaalid buu kuleeyay i dharkaygii baan kudhex jiraa fiima halkeebaad anta adigu kudhex sugan tahay buu yidhi mota caafimaad buu kolka isagu jeeday iyo xaal dee dharkaygaan ku dhex jiraa buu yidhi qaala wuxuu idhi calaama anta maxaad ku dul sugan tahay maxaad ku dul sugan tahay xaalkaagan aad ku dul sugan tahayna bal warbixin ka keen calaadiibuu ogaan dushii uga dhigo dee cala alardi dhulkaan ku dul joogaa buu ku yidhi dhulka soniga ku dul taagan qaala wuxu uhi kam sinuka imise jir baa tahay sini kelmadda sini marna waxay noqotaa da'da marna waxay noqotaa ilkaha am sinuka war mise jir baa tahay qaala wuxu uhi inaani waalaauun labiyo soddon ilig baan leeyahay dadka marka ilkiyugu dhamaystirmaan waa imisa labiyo soddon kolkaa uu iska diiday dadi faqaala wuxuu xajaaj yidhi as'aluka can shay war shay baan kaaga jawaabaya weydiinaya watujiibunii biayrihi shay kalena waad iigu jawaabaysaa faqala wuxu uhi inamaa ajabtu camaa saalta waxaad i weydiisu maranu ka jawaabay inamaa ajabtu waxaan ka jawaabay camaa saalta waxaad i weydiisay wlama naca naaci sa'alnaahu khashyatan walilcayni fakhawfa albayni taskaabu amطaari أجابا قضى قلنا قضى حاجة العلا فقال مضى قلنا بكل فخار ولما نعى markuu baroortay النaci kii baroodiiqda samaynayay markuu baroortay saalnaahu waanu weydiinay khashyatan baqdin ayaanu wax u weydiinay geeridii ninkaa noo sheegay buui mar alla markiinaloo sheegay ninkaa geeridiisii ayaanu anagu su-aal weydiinay baqdin aawadeed walilcayni ishuna waxay lahayd khawfalbayni kala tag iyadoo ka baxaysa taskaabu amdaari sida roobka iyo dhibicda roobka wax hoorayo oo ilmo ah kiyay indhuhuna ilmaynayaan oo ilmada naga daadanaysa aanan malaynaynin ayaanu weydiinay waan maxaa ninkaa aad u barooranaysa helay ajaaba wuxuu ku jawaabay qadaa u geeriyooday qadaa marna geeriday noqotaa u geeriyooday bay noqotaa qadaana marna waxbuu ayuu qaatay weeyaan oo wuu qaatayba shaygaa isagaa ayaa ayaa ayaa yeeshayba wey oo qaatay wuu gutay qulnaa waxaanu ku nidhi qadaadii geerida ahayd buu diidayo qadaa xaajat alcula warbaahidiisi siraysay buu soo gutay sow maaha fa wuxuu idhi mada war wuu tegey ninkaasi aakharuu tegey qulnaa waxaanu ku nidhi ha bikulli fakhaarin sharaf oo dhan buu ninkaasi la dhaqaaqay sow maaha sharaf oo dhan buu soo qaatay sow maaha kolka waa ereyadiibuu diidaya maogtahay layliska labaad ardayow adaa ka jawaabi doona kitaabkuna waa kaaga shaqeeyey saddexaadkuna waa la mid afraadka laba bayd baa ku jira ishrax waxaad sharax ka bixin albaytayn alaatiyayn wabayin anawca albadiici aladi fiihima jaءani bnii yowma wakuntu araahu lii rayxaanaة wamasdara unsin qaala ma rawxu qultu inaka ruuxii qaala ma nafsu qultu inaka nafsii jaaanii waxaa isoo gaadhay ibni inankayga ayaa isoo gaadhay yowman maalin maalmaha ka mida ayuu isoo gaadhay wa kuntu waxaan ahaa araahu kii u maleeya ama wa kuntu waxaan ahaa araahu kii u arka lii aniga rayxaanatan inuu yahay rayxaano baashiriday udgoonayd iyo wa masdara unsin masderka wehelkuba uu iga soo baxo inankaygan yari masderka yarin weheshada ayuu ii ahaa iyo rayxaanaba uu ii ahaa qaala wuxuu igu yidhi ruuxu aaba ruuxdu waa maxay bal ii sheeg ruuxdu qultu waxaan ku ihi innaka ruuxii adiga adiga ruuxdaydiiya ruuxdaydiiba waa adiga ruuxdii weydiiyeyba ugama jawaabine adigaa ruuxday naftaydiiba waa adiga qaala wuxuu ku yidhi ma nafsu naftuna waa maxay qultu waxaan ku ihi innaka nafsi or naftay saan kuu jecelahay adigaaba naftaydiiya waad aragtaa inuu mid kasta ku diiday walxamdu lilaahi awala waaakhiran halkaa waxaa inoogu dhammaaday balaaqadii insha allah billahi tawfiiq barta ayuu inoogu joogayaa